alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala lmusanifu raximah llah baabu maa shaygii buu u daliil yahay u baab yahay jaa ay warada soo arooray fii man mid ku soo arooray lam yaqnac aan ku qancin bilxalifi billaahi ilaahay in loogu dhaarto ama fii man mid ku soo arooray lam yaqnac aan ku qancin bilxalifi dhaarta billaahi ilaahay loogu dhaarto labadaa masle ma isku mid ba labadaas siyaabood aynu macnayn lam ya lam yaqnac aan ku qancin bilxalifi bilah ilaahay in loogu dhaarto iyo lam yaqnac aan ku qancin bilxalifi dhaarta bilaahi ilaahay loogu dhaarto hunaaka farq mid macnaheedu waxa weeyaan in ilaahay loogu dhaarto ayaanu raalli ku noqonayn cid kalaha laygu dhaarta buu leeyahy midna macnaheedu waxa wey marka ilaahay loogu dhaarto waa ogolya in ilaahay loogu dhaarto laakiin dhaarashada ilaahay loogu dhaarto ayaanu raalli ku noqonahayn oo qofkan inuu dhaartiisa aqbali maayo buu leeyahy midna qofka dhaaranaya buu diidan yahay midna cidda loogu dhaaranayuu diidan yahy sharaxaynu ku arkay insha allah maqsuudka baabku waxa weeye ana cadama alqanaacati bilxalifi billah yunaafi kamaal الtawxiid waa in la caddeeyo ilaahay dhaarta loogu dhaarto qofku inaanu ku qancini ama ilaahay in loogu dhaartaa inaanu ku qancini inay tahay mid tawxiidka nuqsaaminaysa oo kamaalka u diinaysa lidilaalatihi calى nuqsaani tacdiimi rabbi fi qalbi اlcabd waa iyadoo ilaahay loogu dhaartay inuu dhaartaa raalli ku noqon waayo waxay daliil u tahay ilaahay subxaana wa tacaala weynidiisu qalbigiisa inay ku yartahay oo qofka ilaahay qalbigiisa uu ku weyn yahay dhaarta magaca ilaahay loogu dhaartaana way ku weynaataa wuu ku qancaa waanu aqbalaa cidda lagu dhaaranayaana sideedaba almaxluuf bihigu waa mucadam waa mid la weyneynayo wey marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa loogu dhaaranaya likownihi cadiiman inuu yahay allah subxaana wa tacaala mid cadiima oo weyn daatan wa sifatan marka qofka magacii ilaahay loogu dhaartay ee dhaartaasi aqbali waayey sabab la-aan qofkaasi waa qof weynida ilaahay qalbigiisa ay ka maqan tahay amaba se ay ku yar tahay maqsuudka baabku waa kaas waxaa kaloon baraarujinayaa baabkan iyo abwaabta ka dambaysa ilaa aakhiri اkitaab waa isku cutub qura mawduuc quray ka wada hadlayaan masaa-ishu ha kala duwanaato laakiin marka kitaabkan loo eego cutub qura ayay isla yihiin oo baabkan iyo abwaabta ka dambaysaaba dhammaanba waxay ku saabsan yihiin fii sadi daraa'ici اlmufdiyati ila shirk waxyaaba la nahiyey baa abwaabtan ku iman doona oo dadka loo diiday maxaa waxyaabaha si loogu diiday anna waxay ka mid yihiin daraaicda wasaaisha asbaabta shirkiga ayay ka mid yihiin oo taas ayay wadaagaan oo in la aqbali waayo dhaar qofka ilaahay loogu dhaartay inuu aqbali waayaa waxay tusinaysaa weyneyntii ilaahay inay qalbigiisa ku yaraatay waha wa haadihi acdamu wasiilati ila shirk qofka in ilaahay qalbigiisa ku weynaadaa waa shayga koobaad ilaahay towxiidkiisa iyo keliyeyntiisa qalbigiisa ku quweeya in ilaahay weyneyntiisu qalbigiisa ay ka maqan tahay ama ay ku yar tahayna wa acdamu wasiilatin ila ishraaki billah oo waddada ugu weyn ee loo maro in ilaahay subxaana wa tacaala loo shariik yeelo marka abwaabtan oo dhan qaasimka mushtaraga ka dhexeeya waxa weeyaan waxyaabaha la diiday waa waxyaaba calaamad u ah weynayntii ilaahay qofkan qalbigiisa inay ka maqan ama ay ku yar tahay taasina waxay waddo u tahay shirkiga soo waadix ma waay ilaahay subxaana wa tacaala in la weyneeyaa waajib sharciya ilaahay weyneyntiisuna waxa ay ka dhalanaysa ama addoonka qalbigiisa gelinaya ilaahay subxaana wa tacaala ma lahu min alasmaaءi اlxusnى wa صifaat اlculى ma lahu min alafcaal alxakiima ilahay magacyada wanaagsana uu leeyahay iyo sifaadka sifaatu kamaalka ee uu ku sifaysan yahay iyo afcaasha xikmadda ku dhisan ee rabbi subxaana wa tacaala ka soo fusha haddaan tusaale ka bixiyo abwaabta baabkan ay isku qolada yihiin waxaa ka mid ah abwaabta tasami biasmaai tacdiim alati laa taliiqu ila billah baabka ka hadli doona inaanay banaanayn in lala baxo magacyada weynida tusinaya oo magacyadaasi ilaah inay ku haboon yihiin se malik lamlaak oo kale iyo xaakim اxukaam atakani biwaصfi yunaafi ixtiraama asmaa illahi ka kaabilxakam oo kale in kunyo laga dhigto abulxakam iyo waxaa la lamidka ah ixtiraamkii waajibka ahaa ee asmaada ilaah in la ixtiraama ay waajibka ahayd isna meesha ka saaraya adducaau bialfaadin tumaali tunaafi kamaal allahi wacadamatahu in lagu ducaysto ereyo meesha ka saaraya ilaahay weynidiisa iyo kamaalkiisa liihaamiha binaqsin aw xaajatin wa faqrin fi xaq illah ereyada marka lagu ducaysto waxaa ereyadaasi ka muuqda in ilaahay subxaana watacaala nuqsaan loo nisbeynayo ama baahi ama faqri addoomaa u baahan yahay ka ducaai lmucallaq bilmashiia si la ihahdo allahuma kfir lii in shita oo kale waxaa isna lamida in la hahdo assalaamu calى allah baab laa yuqaalu assalaamu calى allah inoo soo socda waxaa loo diiday hadalka iyo ducada noocaasi ahayd waa mima yunaafi cadamat allahi subxana wa tacaala waana wasiilaة min wasaa'il الshirk waxaa la mida qowl insaani cabdi wa amati wa rabbi kii addoonka ahaa inuu yidhaahdo qofkii inuu yidhaahdo addoonka lahaa cabdi wa amati ama inuu yidhaahdo addoonkii rabbi inuu yidhaahdo isagoo ka hadlaya qofka leh waxaa la mida raddu man sa'la aw istajaara biاllah qofka magaca ilaahay ku baryootama in baryadii lagu radiyo laga aqbali waayo ama qofka magaca ilaahay subxana wa tacaala magan gala in isagana taa laga yeeli waayo waxaa ka mid a katrat اlxalifi biاllah dhaarashada qofku ilaahay uu ku dhaaranayo magaciisa inuu farabadiyo waxaa la mida isaaءaةu dani biاllah ilahay inuu malaxun ka malaysto inkaaru lqadar aw ilxikma ilahay qadarkiisa inuu inkiro ama xikmadiisa naktu lcuhuudi walmawaafiq alatii wuhiqat bismi illah heshiisyada iyo ballamada magaca ilaahay lagu adkeeyey in la buriyo oo sidii lagu heshiiyey laga soo bixi waayo waxaa la mid ah aliqsaamu calى allah walistishfaacu bihi cinda axadi min khalqihi in ilaahay laga dhigto shaafic oo ilaahay erge laga dhigto o khalqigiisa erge looga dhigto amaba se qofku uu ku dhaarto ilaahay inuu sidaa yeelayo wallahi ilaahay hebel u dembi dhaafi maayo wala wallahi ilaahay hebel jannada gelin maayo kul hada yunaafi tacdiim allahi subxana wa tacaala waxaa la mid ah asab walistihzaa biاllahi wa aayaatihi wa rusulih in ilaahay subxaana wa tacaala lagu jees jeeso ama ciddii ilaahay u weyneeyey sida rususha iyo ambiyada ama muslimiintaba iyadoo lidiinihim loogu jees jeesayo iyo aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala kulu hadihi اlabwaab dakhilaة taxta hada اlasl asalkaa ah ana kula mima yuziilu aw yunaafi tacdiim allahi dariicat ilى shirk wax kastoo meesha ka saaraya ilaahay weyneyntiisa ama nuqsaaminaya inuu shirkiga waddo u yahay asalkaas ee abwaabtaasoo oo dhami hoos imanaysa suurtagal waxa u ahayd musanifku raxima allahu tacaala inuu baab qura iskaga dhigo oo intuu abwaabtaasi tafsiila u sheego ayaa wuxuu ku xigsiin doonaa baabka ka waramaya ximaayatu nabiyi sala allahu alayh wasalam lixima tawxiid rasuulku inuu ilaaliyey seeraha tawxiidka oo macnaheedu waxa weeyaan arrimaha aan sheegay ee abwaabta ku xusan oo dhan waxyaabaha ku sugan waxaa loo diiday ximaayatan litawxiidi wa diriicatan wa saddan lidiriicati shirk ilaalin tawxiidka la ilaalinayo iyo albaabadii wadooyinka shirkiga oo la xidhayaa loo diiday kuwaasina waa tusaalayaal ee hamoodin in waxyaabaha markaa loo diiday ximaayatan litawxiidi wa diriicatan lishirk ay intaa ku kooban yihiin intaa waa ka badan yihin intaa tusaalayaal u qaado qaacido guudna u qaado ana shariicata nahat kula dariicatin wa wasiilatin muusilatin ila shirk shareecadu inay addoomaha u diiday waddo kaste iyo sabab kaste oo dadka shirki gaadhsiinaysa shareecadu inay diiday kulu maa yunaafi asla cadamat illaahi aw kamaalaha fi lquluub wax kasta oo weynida ilaahay asalkeedu inuu quluubta ku jiro ama kamaalkeeduba inuu ku jiro diidayo oo meesha ka saaraya shareecadu inay diiday ogow walihaada abwaabtaa markuu dhameeyey inuu ku cadfay baabu ximaayati الnabiyi lxima الtawxiid waa min baabi caطfi اlcaami calى اlkhaas haddana wuxuu ku xigsiyu ku gebagabeeyey kitaabka baabu qowli اllahi tacaalى wma qadaru llaha xaqa qadrih wاlarضu jamiica qabdathu ywma اlqiyaamة الsamaawaat maطwiyaat biyamiinih subxaanaه wa tacalى cama yushrikuun oo wuxuu baabkaana ku tilmaamay ana tacdiim اllahi subxaanaه wa taعaalى wa cadamatahu fi quluub اlcibaad inuu yahay aqwى sababi yaxmil اcibaada على towxiid illahi waifraadih bxuquuqi wakhasaa'isi ilaahay weynadiisu inay quluubtiisa quluubta addoomaha ku jirto oo quluubta ay tahay mid ilaahay weyneyneysa waa sababta ugu weyn ee addoomaha gaadhsiisa inay ilaahay subxana wa tacaala waxidaan fii khasaa'isihi wa xuquuqihi wa kulu maa yunaafi tacdiim allahi subxaana wa tacaala wa sababun yuusilu lcibaada ila shirk wax kasta oo ilaahay weynidiisa quluubta ka saaraya ama ku yaraynayaana waa sabab iyo waddo kamida ah waddooyinka shirkiga markaa sidaa ula haysta baabkan iyo inta ka dambaysa ee kitaabka ku taallaa waa waxda waaxida waa cutub qura waxaanay ka hadlayaan arrimo la diiday sababta loo diideyna inay tahay inay yihiin daraa'ic ila shirk waddooyin shirki inay yihiin inay yihiin umuuru tunaafi asla tawxiidi aw kamaalahu arrima asalkii tawxiidka meesha ka saaraya ama kamaalkiisa meesha ka saaraya sababtay sidaa u noqdeenna waa taa aynu sheegnay oo waa umuurun tadullu calaa faqdi cadamat illaahi fii qalbi اlcabdi aw nuqsaaniha oo arrimo tusinaya ilaahay weynidiisii quluubta addoonka inay ka maqan tahay ama inay ku yar tahay oo ay ku naaqustay intaasi waa muqadimo maadaama abwaabta soo socotaana baabkana ay ay la mawduuc yihiin culimaduna hadalkaanan idhi way tilmaameen sheekh sulaymaan ibn cabdillaahi wuxuu yihi baabkan markuu ka hadlayo baabu maa jaa fi man lam yaqnac bilxalifi billah ay min alwaciid waxaa kusoo arooray qofka aan ku qarcin dhaarta ilahay loogu dhaarto waciida lianna dalika yadul calaa qilati tacdiimihi lijanaabi rububiya magaca ilaahay marka loogu dhaartay inuu dhaartaa ku qanci waayo waxay tusinaysaa ilaahay rabbi weynidiisu qalbigiisa inay ku yartahay tahay id ilqalb lmumtaliu bimacrifati cadamat اllahi wa jalaalihi wacizatii wa kibriyaahi laa yafcalu dalik qalbi ilaahay subxaana watacaala aqoonta uu u leeyahay ilaahay subxaana watacaala weynidiisa iyo cizadiisa iyo kibriyaahu ay ka buuxdaa sidaa ma yeelo sheekh bn cuthaymiinna wuxuu yihi munaasabaة hada اbab likitaab الtawxiid ana اliqtinaaca bاlxalfi bilah min tacdiim الlah munaasabada kitaabkani baabkan u le kitaab tawxiid waxa weeye qanaca lagu qanco dhaarta ilaahay lagugu dhaartay ilaahay weyneyntiisa kamid tahy لأna alxaalifa akada maa xalafa caleyh bالtacdiimi bاlyamiin waayo qofka dhaartay waxa uu ku dhaartay wuxuu ku adkeeyey inuu dhaar ku weyneeyey wa huwa tacdiim اlmaxluufi bihi weyneynta dhaartuna ama dhaarta ku jirtaana waa ka lagu dhaaranayo weyneyn la weyneynayo fayakunu min tacdiim اmaxluufi bihi an yusadiqa dalika alxaalif ka lagu dhaaranayo allah ah weyneyntiisa waxaa kamid a qofkii ilaahay magaciisa kugu dhaartay inaad rumaysato وعlى hada ykun cadم الاqtinaaci bاlxalfi bالlah fiihi shayء min naqص tacdiim الlah taa marka wax lagu dhisana inuu qofku ku qanci waayo dhaartii ilaahay loogu dhaartay waxaa arrintaa ku jirta ah, shay kamida nuqsaanta ilaahay weynadiisii qofka qalbigiisa ay ku nuqsaanto wahada yunaafi kamaal tawxiid waakada saas ayaa ahlucilmigu raxmat ullahi caleyhim ay tasriixiyeen ma jaa-ay min alwaciid siduu sheegay sheekh sulaymaan waxaa soo arooray waciida maaduna waa mawsuula bimacna aladi aladi jaa lam yaqnacna macnaheedu waa lam yaqbal qanaacada halkan alqabuul watasliimu baa looga jeeda wala yushtaradu ridaa inaad aqbasho aad tiraa khalaas qofkii aan wuxu sheeganayey dhaar baan ku yeeshay wuu ii dhaartay waan aqbalay taasaa waajib kugu ah inaad tiraa aqbali maayo anigu dhaartiisaas dacwaddu ha sii socoto ama sidii baan uga laalaadaya waa dhaartii waanad aqbalin laakiin ku tahay shardi ma ah oo dhaartiisa aada raalli aada ku noqoto shardi maaha taas musanifku raxima llahu tacaala baabka hal daliil buu ku sheegay waa xadiid cabdillaahi ibni cumar can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaala wuxuu yihi laa taxlifuu ha ku dhaaranina biaabaa'ikum aabbayaashin man xalafa bilah qofka ilaahay ku dhaartaa falyasduq run ha sheego waxa uu ku dhaaranaya run ha ahaado waman xulifa kala dhaarto lahu isaga loo dhaarto bilaahi ilahay magaciisa loogu dhaartaana falyarda ay falyaqbal waliyusalim ha aqbalo magaca ilahay in loogu dhaarto raalliha ku noqdo taasi waa waajib magaca ilaahay marka loogu dhaartana ha aqbalo waman lam yarda qofkaan raalli ku noqon in magaca ilaahay loogu dhaarto ama marka loogu dhaarto aan aqbalin falaysa min allah ay fi shay ilaahay wa watacaala u dhowaanshihiisa waxba kagama sugna ay falaysa fii qurbi illaahi min shay rawaa ibnu maaja bisanadi xasan xadiidkan ibnu maaja wariyey min ariiqi maxamed ibn cajlaan can naafic can ibni cumar maxamed ibnu cajlaanna waa mudarib riwaaya oo iskhilaafkiisa badan sida yaxya alqataan iyo gayruhu ba ay sheegeen asalka xadiidkuna saxiixeynku ku jiraa laa taxlifu biaabaa'ikum fa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum laakiin ziyaadadana man xalafa bilahi falyasduqu man xulifa lahu bilahi falyarda waman lam yarda falaysa min allah ma warin eh, bukhaari iyo muslim iyo midkood toona waa ziyaado riwaayadda ibnu maaje la socota hadi ziyaad waqacat fi riwaayati maxamed ibn cajlaan ayay dhacday oo xadiidku wuxuu odhanaya an nabiya sami rajul yaxlif biabihi faqal laa taxlifu biaabaa'ikum man xalafa biاllahi falyasduq waman xulifa lahu biاllahi falyarda waman lam yarda biاllahi falaysa min allah marka maxamed ibnu cajlaan oo saaxibu ikhtilaafa fii riwaayaatihi ayaa tafarada bi hadihi ziyaada can kibaari asxaabi naafic naafic buu ka warinayaa raggii kale naafic kala wariye waaweynaa ziyaadan may sheegine isaga ayaa sheegay raggaasina waa min kibaari aruwaat sida iyo ayub iyo cabdillahi bni cumar cubayd llahi cumar alcumari leyf iyo ibn abi dib iyo cabdillahi bni numayr wagayru warawow hada alxadiida can naaficin biduni hadihi ziyaada xadiidka naafic bay ka wariyeen iyadoo ziyaadadaasi aanay ku jirin waa yahay naafic ibnu cumar buu ka warinaya waxaa ibnu cumar kala wariyey naafic salim ibn cabdillaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu dinaar iyaguna ziyaada may sheegin maxamed ibnu cajilaanna laysa miman yuqbalu tafaruduhu xaafid ibnu xajar se fatxulbaariga xadiidka xasan buu ku sheegay sheekhulalbanina waa saxiixiye fi lirwa fi saxiixi iljaamic waayo waxaa jirta adilo macnihiisa u markhaati furaysa oo ah tacdiim اllahi biاlqabuuli biاlxalfi bihi macnaha xadiidkan uu tilmaamaya waa in ilaahay lagu weyneeyo in ilaahay lagu dhaarto qofku inuu aqbalo marka ilahay baa lagugu dhaaranaya aan odhan may weli hebel ha laygu dhaarto ama waxaad ku dhaarataa in musiibe heblaaye heblaaye heblaaye ay kugu dhacaan haddaad been sheegayso ilaahay magaciisa marka loogu dhaartana in uu dhaartaa aqbalo oo dee dacwadii iyo sheegashadii halkaa uu kaga hadho waxa macnahaas u markhaati furaya ma rawahu الbukhaarي وmuslim can abi hurayra can الnabiyi salى الlahu alيه waslama qaal ra'aa ciisa bnu maryam rajula yasriq nabiy llaahi ciisa wuxuu arkay nin waxadaya mu odhan rasuulku dana anahu yasriq nin uu u meleeyey inuu waxadayo yasriq buuhi xadaya ninkaas sariqa ayuu rasuulku alayh isalatu salaam u nisbeeyey faqaala lahu asaraqta wuxuu ku dhaha ma waxbaad xadaysaa qaala kala ma jirta bu waxba xadi maayo wallahi aladii laa ilaaha ilaa huwa allaha kelidii cibaado xaq u labaan ku dhaartay faqaala ciisa aamantu billaah ilaahay baan rumeeyey buu ihi macnaa dhaartaa magaca ilahi lagu dhaartay baan aqbalay wakadibat wakadabtu caynii ishaydana waan beeniyey oo waxay laba ii noqotay qofkii magaca ilaahay igu dhaartay inaan tuhumaan idhaha been buu ku dhaaranaya iyo inaan ishayda tuhuma aan idhaahdo malaa waxaan xaqiiqo ahayn baad aragta marka ilaahay weyneyntiisu waxa ay sabab u noqotay inaan ishayda tuhmo marka xadiidkaas ayaa u markhaati furaya nabiy llaahi ciisa weynida ilaahay qalbigiisa uu ku weynaa waxay sababtay iyada oo ay agtiisa yaqiin ahayd sida raajixa qowl kalena waa jiraaye ama dani haaliba ay ahayd meel xoog badan inuu ninkani waxadayo inuu taa iskaga tago oo dhaarashada magaca ilaahay lagu dhaartay u aqbalo hadi waa thamara min thamaraati cadamati illaahi fii qalbihi man xulifa lahu man äh, man xalafa biاllaahi falyasduq macnaheedu waa liyakun xalifuu calaa amri sidqin qofka ilaahay ku dhaartaa run ha sheeg macanaa arrin runa ha ku dhaarto arrin beena isagoo been sheegayaanu magaca ilahay ku dhaaran waa dembi aada iyo aada u weyn qof aan ilaahay weynidiisu aanay qalbigiisa ku jirin ama ay ku yar ayaa isagoo been sheegaya magaca ilaahay ku dhaarta rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi udina li an ataxadatha can diikin cunuquhu munhaniyat taxta alcarsh wa rijlaahu maariqat fi اlardi الsaabica yaqulu subxaanaka ma acdamaka fayaqulu llahu lahu ma carafa dalika man xalafa biya kaadiba waxaa la idmay bu ui inaan idinka waramo diik waa waa malag ismuhu diik malgaasi waa makhluuq cadiima ah. qoortiisu waxay soo laaban tahay bui rasuulku alay slat slam arshiga hoostiisa lugihiisuna waxay ka murheen dhulka toddobaad hada makhluuq cadiim soo ma maca hada yacrifu cadamat allah weynidiisaasi kibir iyo ilaahay weynidiisu inay la yaraatay iyo waxaasoo dhan kumay dhalin wuxuu leeyay subxaanaka maa acdamak ilaah xumaan oo dhan adaa ka foge alla weynidaa rabbiow markaasaa ilaahay baa u jawaabay wuxuu odhanaya maa carafa dalika man xalafa bi kaadiba weynideyda aada garatay ee aada qirtay ma garan qofka aniga igu dhaartay isagoo been sheegaya subxaana allah man xalafa billaahi kaadiban laa yacrifu cadamat اllahi aw aslan aslan aw xaqiiqatan qofka ilaahay ku dhaaranaya isagoo been sheegaya ilaahay weynidiisa asal ahaan maba garanba ama asalka weynida ilaahay waa garanaya qalbigiisa waa ku jirtaa laakiin xaqiiqadeedii iyo kamaalkeedii baa ka maqan oo taasaa ufududayso ku riixday inuu magaca ilaahay ku dhaartay isagoo been sheegaya waman xulifa lahu biاllahi falyarda man xulifa lahu ay liajli isaga daraadii baa loo dhaartay liirdaaihi baa loo dhaartay waikraamihi magaca ilaahay baana loogu dhaartay falyarda bidalika alxalif walyaqbalhu ha aqbala walaa yarudda walaa yarudda cala alxaalif qofkii u dhaartay yaanu ku celin odhan an u dhaartaada aqbali maayo yaanu ku odhan walyaduna sidqahu fima xalafa caleyh ixtiraama watacdiima lismi اllah qofku mar hadduu u dhaartayna ha maleeyo inuu run sheegayo ixtiraam iyo weyneyn ilahay magaciisa u weyneynaya awgeed waman lam yarda falaysa min allah ay e man lam yaqbal bixalifi man xalafa lahu bismi illah qofka aan aqbalin dhaarta qofka magaca ilahay ugu dhaartay falaysa dalika almaxluufu lahu aladi radda man xalafa lahu bismi اllah min ahli qurb illaah kaa loo dhaartay ee dhaartii magaceele loogu dhaartay aqbali waaye laysa min ahli qurbi illaahi tacaala kuwa ilaahay u dhow ka mid maaha oo magacii ilaahay u fududaystayba walam yaxtarim walam yuqadir isma allahi tacaala qof ilaahay u dhow maaha waaye xadiidka iyo baabkuba laba masale inuu mar walba inta badan carab ku dhufanayna labadaa kebay ku saabsan yihin ma qofka magaca ilaahay in loogu dhaarto aan aqbalin ee idhaahdo wax kale ah laygu dhaarto oo qofkii dhaaru ku yeeshay odhanaya aniga magaca ilaahay ugu dhaaran maxaan kugu dhaartaa waa tan aabbahay waayaadhe ama waatan hooyaday waaya ama sheekh hebel baan ku dhaartay dheh ama bilkacbati baan ku dhaartay dheh ama bisamaai walardi baan ku dhaartay dheh laa shaka kaasi inuu soo gelayo isagaaba daranba oo iska dhaaf magacii ilaahay marka loogu dhaartay inuu aqbale in ilaahay loogu dhaartaa buu diidayba kaas hada yadkulu fi lbaabi walxadiidi dukula awaliya oo ilaahay subxaana watacaala weyneyntiisu kaa waa ka maqan tahay oo asalkeedii baa ka maqan oo laysa fii qalbii shay min tacdiim illah ama kamaalkii waajibka ahaa ayaa ka maqan wa hada xariyun an yushrika biاllah qofka ilaahay in loogu dhaarto aqbali waayey oo laysa fii qalbihi min tacdiim illah maa yaxmiluhu calى qabuuli اlxalifi biاllah inuu shirki sameeya aada bay u sahlantah qariibu min alwuquuci fi shirk waayo ilaahay weynadiisa addoomaa qalb quluubtooda ku jirta ayaa shirkiga ka celisa tiina ma jirta ama aada ba u yartay shirku inuu ku dhaca aada iyo aad bay u dhowday macnaha labaad ee baabka iyo xadiidkuba ixtimaalaan waxa weeye inuu ku saabsanyay baab lkhusuumaat dadku markaa isqabtaan ee qofkii dhaar uu qofka kale xaq ugu yeesho wuxuu sheeganayay la yidhaahdo dhaar baad ku leedahay ha kuu dhaarto ha waayahay magaci ilahay ugu dhaartay inuu haddana dhaarta aqbali waayo magaca ilahay loogu dhaartay u dhaahdo waxa weeyaan ma aqbalayo anigu iyadoo wax cad oo uu ku radiyaa aana jirin labaduba baabka way soo gelayaan labada baabba sheekh sicdi raximah llahu tacala wuxu uhi wiraadu bi hada baabkan ida tawajahat ilyamiinu calaa khasmika wahuwa macruufu bisidqi aw daahiruhu alkhayr walcadala fainahu yatacayanu calayka alrida walqanaaca biyamiinihi lannahu laysa cindaka yaqiinu yucaaridu sidqahu haddii qofkii aad haysteen dhaarad xaq ugu yeelato qofkuna uu yahay qof run lagu yaqaan khayr iyo cadaalad in ay ka muuqato waxaa waajib kuga inaad aqbasho dhaarashada ku dhaartay waayo yaqiin aada runtiisa ku buriso ma haysid wama kaana calayhi lmuslimuuna min tacdiimi rabbihim wa jlaalihim yuujib caleyka an tardaa bilxalif billah waxa ay waajibka tahy in muslimiinta sifo u noqdo ah ilaahay weyneyntiisu waxay kugu waajibinaysaa dhaarta magaca ilaahay lagugu dhaartay inaad aqbasho taasi waa masaladii ahayd marka magaca ilaahay loogu dhaarto dhaarashada inuu aqbalo tii kalena waa tan wakadalika buu yihi low budilat lahu lyamiinu billah falam yarda ila bilxalfi biاطalaaq haddii ilaahay magaciisii loogu dhaarto ama ladha waa lagugu dhaaranaya oo aanu raalli ku noqon ilaa xilafur mooyaane anuu aqbali maayo magacan ilaa aad ku dhaaratay xilafur buu leeyahy waxaad tidhahdaa haddii arrintu sida aad sheeganaysa ay tahay xilahay furan magacii ilahay in loogu dhaartaanu aqbalayn in alaaq loogu dhaarto doonaya aw eh, ila bilxalifi bialaaq aw ducaai اlkhasmi calaa nafsihi bilcuquubaat ama magacii ilahay in loogu dhaarto ma aqbalaya wuxuu leeyahy waxaad tidhaahdaa waa tii reerkayg reerkayga iyo reerkayaguba rogmadaa xaqaa iguma lihid ama waa tii kansar igu dhaca iyo wixii lamida fahuwa daakilu fi lwaciid taasina waciidkan xadiidka lagu sheegay wuu soo gelaya lianna dalika suwa adabin lana dalika suwa adabin wa tarkun litacdiim illah waa adab dara arrintaas magacii ilaahay lagu dhaartay inaanu aqbalayn wax kale ugu dhaarta u leeyahy waa weyneyntii ilaahayna tegisu ka tegay wastidraakun calaa xukm illahi warasuuli rasuuli iyo rasuulkiisa waxay xukumeen baab marka la joogo cidda lagu dhaari noqdo allah ama asmaadiisa iyo sifaadkiisa marka arrintaana wuxuu ka dhigay inuu leeyahay maya xukunkaasi ma dhamaystirno waxbaa ka dhiman ka labaduba baabka way soo gelayaan sida saxiixa ah shekh ibn cuthaymiinna saasoo kale labadaba waa sheegay aynu u nimaadno haddaba masalada baabka qofku qofkii ay ishayeene dhaarta uu ku yeeshay ee magaca ilaahay ugu dhaartay inuu aqbalo dhaartaas macanaa magaca ilaahay in loogu dhaarto inuu aqbalo iyadu waa waajib oo inu ha wax kale igu dhaartaada laa yajuus laakiin magacii ilaahay marka loogu dhaartay inuu dhaarta aqbalo khalaas magacii ilahay ugu dhaarto soo maaha waa dhamaatay arrintaas dee dacwaddii iyo sheegashadii halkaa uu kusoo gebagabeeyey xukumkeedu waa maxay qof kastoo aada ishaysaan oo magaca ilaahay kuugu dhaartay inaad dhaartiisii aqbasho dacwaddiina halka ay ku gebagabowdaa waajib miyay kugu tahy mise fi lamri tafsiil mas'aladu suwar bay leedahay xukum qura ma laha shekh uthaymin wuxuu yihi alriba biyamiini khasmihi min anaaxiya اlxisiya fahada lahu axwaal inuu qofku aqbalu raali ku noqdo dhaarashada qofkii ay sayeenu u dhaartay xisan si la taaban karo u aqbalo dee dacwadii halkaa uu ku gebagabeeyey axwaal bay leedahay buuri axwaashaasi xaaladda koowaad waa an yaclama aw yatarajaxa lahu sidqu اlxaalifi biاllah wuxuu yaqiinsan yahay ama ay ula badan tahay oo dani raajixa agtiisa ka ah qofkan magaca ilaahay ugu dhaartay inuu run sheegayo waa suurada koobaad qofkan u dhaartay inuu run sheegayuu yaqiinsan yahay ama ay ula badan taho agtiisa raajixa fayajibu caleyh fi hadihi الsura alqabul bاlxalifi biاllah xaaladaas waa bilaa khilaaf mar haddaad adiguba garanayso ama aada u malaynayso mala xoog badan qofka inuu run sheegayo waxaa waajib kugu ah inaad aqbasho dhaarashada u kuu dhaartay oonad wax dambe usheegan waay suurada labaad an yaclama o yatarajax cindahu kadib alxaalif billah wuxuu og yahay qofkan ay shayaan u dhaarana inuu been sheegayo magaca ilaah been ugu dhaaranayo ogi yaclamu dalika min xaali wuxuu yaqiinsanya xaqan inuu ku leeyahay tusaalahaan qofkana waa qof diin la-aan iyo been iyo cadaalad darro lagu yaqaan ama yatarajaxu cindahu kadib alxaalif billah markuu xaalkiisa iyo siiradiisa hore eego waxay ula badan tahay qofkan magaca ilaahay ugu dhaaranayo inuu been sheegayo marka yaclam aw yatarajax cindahu kadib alxaalif bilah fi hadihi اxaala laa yajibu calayhi اlqabuul bاlxalifi waridaa bihi xaaladda dhaarta inuu aqbalaa waajib kuma aha isagoo dhaartay ama dhaar la diyaara ayuu odhan karaa anuu qofkan dhaartiisa aqbali maayo ama dhaarta u dhaartay kuma qanacsani xaqaygii weli waa sheeganaya wa hada laa yunaafi tacdiim allah laa shaka sida afdalka ee akmalki inay tahay inuu aqbalo waan yukadiba nafsahu oo naftiisa iyo wuxuu ogaa uu beeniyo tacdiima lismi اllahi واxtiraama lahu lakin min الnaaxiya alfiqhiya alxukmiya marka masalada laga eegayo waajib kuma aha qofkii uu ogaya inuu been sheegayo ama ay ula badan tahay inuu dhaartiisa aqbalo wydul alى hada ma rawahu shaykhayn fi xadiid اqasama adsinaya xadiidka bukhaariya muslim ba ay wariyeen masalada qasaanada ku saabsan waa tii ninka markaa ansaariga ah meel yuhuud dhexdooda lagu dilay xuwayisa iyo muxayisa ah, ayaa isagoo dhiiggiisii dhex raftay arkay markaa yuhuud bay dee ku tuhmeen lawthna waa jiray oo dee cadaawad baa yuhuud ka dhexaysay ninkii oo maqtuul oo la dilay dhexdoodaa laga helay meel iyagu ay deganaayeen qasaamaduna waa sheegashada dhiig la sheegto dhiig sheegasho qurana aan ahayne ay la socoto waxa weeyaan maa yuqawii atuhma oo qof baa tusaale ahaan meel bay xabadi ka dhacday meeshii baa nin qori kala sii ordayaa la arkay ama nin middi dhiigle meeshii kala sii ordayay qof la dilay baa meeshii loogu tegay yani waa tuhma qawiya oo xoojinaysa qofkaasi inuu qofkan uu dilay ama qof bay cid col ahaayeen dad xaafadda gan iyadoo la dilay baa meydkiisa xaafadda dhexdooda laga helay low baa la dhaha arrinta noocaas oo adanun oo yuqawi tuhma marka xukun gaara bay leedahay qasaamad oo ah in dhaarta muddaciga la siiyo waayo sideedaba dhaartu waxay martaa fi jaanibi fi ljaanibi alaqwa dhinaca xooga badan mar walba muddaa caleyga xaggiisa ma marto oo qada nabiyu bishaahidi walyamiin oo qofkii wax sheeganaya hadduu caddayn haysto laakiin kala dhiman dhinaciisaa xoog badan hal markhaati buu keenay tusaale ahaan ma dhaaranaysa baa la odhanaya dhaartaada markhaatigaa ma ku kabaysa ha hadduu idhaa dhaarta iyo markhaatigaa wada socdaa lagu xukumaya oo dhinaciisaa xoog badan xaggaasi dhaartu marta masaladan qasaamadana dhinaca qolada dhiigga sheeganaysaa xoog badan lawskan danigan iyo qaraa xoojinaysa sheegashadooda awgeed marka qofka wax sheeganaya aan waxooba ahayn la bayina kaamilana ma hayo bayina naaqisana ma hayo xaggee xoog badan xagga muddaca caleyhigaa xoog badan dals waa baraatu dima asalku inaan qofka waxba lagu lahayn aanu cidna dilin aanu xoolo qaadan asalku waa sida walyaqiinu laa yazuul bishak walihada baa dhaarta xagga muddaca loo mariyey marka rasuulku qoladii ansaareed wuxuu ku yidhi ee la dilay dhiiggiisa lahayd ataxlifuuna khamsiina yamiinan dhaartiiyo uu ku horreysiiyey waxyaabaha qasaamadu abwaabta kale dhaarta ay ku khilaafsan tahay cidda dhaaranaysaana waa qofka la dilay warahadiisa konton qof baa dhaaran kara hadday ka yar yihiin waa loogu celcelinaya ilaa konton dhaarood ay ka dhamaystirmayaan konton dhaarood ma ku dhaaranaysaa fatastaxiquuna saaxibakum o qaatilakum marka ninkii aada waxu sheeganayseen waxaana shardiya cid mucayana inay wax u sheegtaan idhahdaan qofkaasaa qofka iyagii dilay ama qof ka badanba hebel iyo hebel iyo hebel igaba dilay laakiin reer hargeysaa dilay reer hargeysa o dhan yaa udhaaranaya amaba se waxa weeyaan xaafad heblaayo dadka degan oo dhan ama qabiil hebel reer jaamac ama reer qurac baa dilay maa yamshi ad waa masaa'il fiqiya taasi oo dee kutubada ad ku arki doontaan markaa konton dhaaroodna ku dhaaranaysaanoo ninka dhiigga usheeganaysa maa laydin soo gacan geliya qaaluu kayfa naxlif walam nashhad war rasuulka ale saan dhaaranaa ma annagaa markuu dilaya anagu joognay meesha yaana wax iyagu waa tuhme qaala fatubriukum yahuudu bikamsiina yamiina haddaba yahuudi konton dhaarood haydin dhaarato qaaluu wa kayfa naqbalu aymaana qowmin kufaar saan u aqbalnaa dad gaalaa ah dhaartood magaca ilahi waa iskaga dhaaranayaan ilaahay quluubtooda kuma weyna falamaa ra'aa dalika rasuul llahi alayhi salaatu sala allahu alayh wasalam acطaa caqlahu arrintii hiriig bay noqota soo ma dhaarto annagu dhaaran mayno iyagana dhaartooda aqbali mayno markaa qofkii muslimkaa dhiiggiisa mahadur baa laga dhigaya maya rasuulka alayhi salaatu wasalaam magtiisii bixiyey oo baytulmaalka ka bixiyey masalo kalena culimadu waa ka qaataan qisadaas oo ah qofku muslimkaahi hadduu dee sababu dhinto cid magtiisii laga qaado oo la garanayo inaanay jirin inay dowladdu magtiisa bixiso marna dhiiggiisa aanu hadur noqonayn tusaale ahaan zaxmatu tawaaf buu ku dhintay ama jamaraadka mararka qaarkood laysku jiraa boqolaal qof baa ku dhinta soo ma kumuu ahaa qofkii jiidhee dilay allahu aclam yaa amaga looga qaadaya dhiiggiisa mahadun baa laga dhigaya maya waa inay dowladdu dhiiggiisa bixiso markaa nebigu alayh الsalaatu salaam qowlkoodii ay yidhaahdeen wakayfa naqbalu aymaana qowmi kufaar aqarahum alayhi ama ankarahum alayhi aqarahum alayhi rasuulku alayh الsalatu salaam kuma inkira taasina waxay tusinaysaa qofku qofkan hadduu ogyahay inuu yahay kaafir munaafiq faasiq yaxlifu biاllahi kadiban inuu odhan kara dhaartiisa kuma qanacsan shekh ibnu taymiya wuxuu yihi fi majmuuc fataawa mujaladka afar tobnaad afar boqol iyo toddobiy sideetan ydul عalayhi qowl اأnصاariي kayfa narضى بأmaani qowmi kufaar faculima أna اlmutahama إida kana faajira qofka wax loo sheeganaya haduu yahay faajir falilmudacي an laa yarضى biyamiinihi لأnnahu man yastaxilu an yasriqa yastaxilu an yaxlif qofka inuu waxaba xalaashanaya inuu been ku dhaartana waa xalaashanaya sheekh sicdina wuxuu yihi wa ama man curifa minhu lfujuur wاlkadib waxalafa calaa ma tuyuqina kadibuhu fiih wax la yaqiinsan yahay ama loo badina iyaduna waa lamide inuu been ku sheegayo ku dhaarto fainahu laa yadkulu takdiibuhu fi lwaciidi lilcilmi bikadibihi in lala dhaartiisa aqbali mayno waa beenaale waciidka xadiidka lagu sheegay soo geli mayso ay beentiisaa loogi waanu laysa fii qalbi min tacdiim illahi maa yatmainu nnaasu ilaa yamiini waxaa kaloo la ogaya inaanu qalbigiisa ku jirin weyneyn ilaahay oo dadku inay dhaartiisa markaa aqbalaan ay ku qancaan keensanaysa fatacayana ikhraaju hada الnooc min alwaciid qofkaa la og yahay beenaale inuu yahay faajir inuu yahay dhaartay beenta isaga bedrheerhaya in xadii baabkan iyo xadiidkan laga saaraa waa muta mutacayin bu hi fatacayana ikhraaju hada الnوع min alwaciid لأna xaalatahu mutayaqanaة wallahu aclam waadix ma xaalad saddexaad baa jirta oo ah an yataradad almaxluufu lahu fi xaali xaalifi lahu bilah qofkii inuu run sheegayo ma yaqiinsanid una badin maysid inuu been sheegayana saas oo kale tusaale ahaan waa qof majhuululxaal cindaka ah xaalkiisa garan maysa khayr iyo shar midnaba kuma ogin mutaradid baa tahay biluu been ku dhaaranaya biluu run sheegaya laa yacrifu khasmahu bisidqin walaa kadib fayajib aleyh fi hadihi sura alqabul bilxalfi billah licumuumi xadiid ibni cumar suurada waxaa waajiba dhaarashada magaceeda lagu dhaartay inuu aqbalo cumuumka xadiidkan usoo gelaya waa daliilka kooda cumuumka xadiidka daliilka labaadna waliana alasla fi lmuslim tacdiimu rabbihi wa ijlaaluh muslimka maxaa asal u ah inuu yahay qof ilaahay weyneeyey fahada yujibu aridaa bilxalif bihi asalkaana wax lagu suuliyo lama hayo walihaada dhaarashada ilahay ku dhaartay in la aqbalaa waajiba idaa lam yacrif إda lam yucraf alxaalifu bikadibi wafujuur sheekh ibn cuthaymiinna sidaasuu yihi waxaanay culimadu daliishadeen si aynu sheegnay xadiidu alqasaama saxiixeynka ku jira hal qisaa taa ka ishka masaladanu sheegnay ishkaal gelin karta waa xadiidkii nabiy llaahi ciisa aynu akrinay saxiixeynku ku yaala min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu wuxuu arkay nin wax xadaya markaasuu yh waxbaad xadaysa isuu yihi maya wallahi isu hi aamantu biاllaahi wakadabtu cayni marka ciise ninkan inuu wax waaba arkayey suu dhaartiisa u aqbalay awalan waxaynu leenahay qofka aada fujuur ku og tahay iyo fisqi dhaartiisa inaad aqbashaan xaaraan ba ka jawaab xaaraan ba inaad aqbashay waajibun baana kugu ahayn ciisana inuu dhaartiisii aqbalay tacdiiman lismi illahi un baa ku jirta xadiidka laakiin muu odhan dee waa waajib in dhaartiisa la aqbala inaguna masaladaynu ka hadlayna maxay ahayd dhaartiisa in la aqbalaa waaban sheegayba waxaan idhi qofku si kastoo uu yahayba mar hadduu dhaarto inaad dhaarta aqbashaa huwa afdal laka tacdiiman lismi illahi waxtiraaman lahu anigi idhi marka nabiy llahi ciisa taasay ku socotaa arrintiisu ayaa la odhan karaa lakiin culimada markaa sharaxday kutubta xadiidka qaarkood taawiil kale ayay u yeeleen waxa ay leeyihiin nabilaahi ciisa wuxuu sidan u yidhi dee ixtimaal baa arrintii galay oo qofkan waxaanu qaadanayay inaanu xad ahayn bee xaq uu lahaa u ahaa ama cid kaleba ha lahaatee qofkii lahaa inuu idmay qaadistiisa ama akadahu liyaqlibahu inuu mulkiyeynaan u qaadanayna meeshunuu ka wareejinayo meel kala wareejinaya oonu qasbi iyo istilaa iyo tamaluku xaqi lgayri aan u qasdin lakin taa nadarba kusugan waayo nebigu wuxu uhi ra'aa ciisa rajula yasriq yadunu anahu yasriq aw dana anahu yasriq ma odhan wuu xadayay bu uri nebigu alay isalatu salaam wuu jazmiyey nebigu ninkaa wuxuu sameynaya inuu sariqa ah ixtimaalka labaad baa fiican oo in la idhaahdo nabiy llaahi ciisa ilaahay baa qalbigiisa aada ugu weynaa marka inuu qof isagoo been sheegaya magaca ilaahay ku dhaartaa waabay la adkaydba fadaara almru bayna tuhmati alxaalifi wa tuhmati basarihi qofkii dhaartay inuu tuhmo idhaa been buu ku dhaaranayaa iyo inuu indhihiisa tuhmo ayaa arrintu udhaxaysa siduu ibnuqayim imi faradda tuhmata ilaa basarihi kamaa dana aadamu markaa aragiisi u kamaa dana aadamu alayh salaam sidqa ibliisa lama xalafa lahu anahu naasixun kama fi lacraaf ibliis nebi aadam wuu u dhaartay soo ma naasix inuu yahayna wuu u sheegay marka waxayba kalifay nebi aadam geedka inuu cunayay kamid tahy in ilaahay qalbigiisa aada ugu weynaa uu is yihi malaa makhluuq ilaahay ku dhaarmaya isagoo been sheegaya markaa ibliis inuu run sheegayaabuu qaatay mar hadduu magaci ilahay ku dhaartay waayo dilaalat lxadiid calى maqsuud اlbaab ana ma fihi min alamri birida bilxalifi biاllah daliilu calى wujubi dalik amarka lays amray in raali lagu noqdo dhaarashada ilaahay qofka loogu dhaarto waxay daliil u tahay arrintaas inay waajibta oo amarka wujuub u faa'ideynaya wاlإخbaaru bأna اllaha bariءu miman lam yarda bاlxalifi biاllah daliil calى taxriimi dalik waranka lagu waramay ilaahay inuu beri ka yahay oo ilaahay aanu u dhoweyn qofka dhaarashadii magaca ilaahay loogu dhaartay aqbali waaye waxay daliil u tahay aqbal la-aanta iyo qanca la-aantaas xaaraanta qaala fiihi masaa'il alulaa annahyu diidmada laysu diiday can ilxalif dhaarashada bilaabaa'i aabbayaasha lagu dhaarto walaa taxlifuu biaabaa'ikum waxalif bigayr illah athaaniyatu alamru amarka la amray lilmaxluufi lahu kii loo dhaartay bilahi ilahay magaciisa loogu dhaartay an yarda inuu aqbalo waa goorma amarkaas wujuub faa'iideynaya idaa lam yadhar lahu kadib اlxaalif haddii qofkan dhaarna inuu been sheegaya aanay u muuqan markaa sida sheekh ibn cuthaymiin uu sheegay shan xaaladood bay leedahay an yaclima kadibahu falaa yalzamhu tasdiiq an yatarajaxa kadibuhu falaa yalzamhu tasdiiq an yatasaawal amraan fahada yajibu tasdiiqu an yatarajaxa sidqu fayajibu tasdiiqu an yaclama sidqahu fayajibu tasdiiqu shantaa xaalood wuxuu yaqiinsay inuu been sheegay inuu aqbala waajib kuma aha waxay ula badantay inuu been sheegay inuu aqbala waajib kuma aha waxa uu yaqiinsay inuu run sheegay inuu aqbalaabaa waajiba waxay ula badan tahay inuu run sheegay inuu aqbalaabaa waajiba yataradad yatasaawal amraan runtiisi iyo beentiisi waa u siman yihin yajibu tasdiiqu athaalithatu waciidu man mid goodiga loogu goodiyey lam yarda ee bilxalifi bilah aan raali ku noqon wamaa lam yarda falaysa min allah wallahu subxaanah wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin